بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله وستة تنتاسب الأسماء بها كما ترتافع الأنباء وهي إذا رويت أو أمليت إن وأنيا يا وليت ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشورة الفصحى لعل وإن بالكسرات أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فاضلها في ذاتها مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لا أبوها عالم ولا تقدم خابر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إنا لزيد مالا وإن عند عامر جمالا wain tuzad ma bacda hadi اlaxrufi farafcu wاnasbu ujiza facrifi wاnasbu fi layta lacala adharu wfi kana faastamic ma yuharu waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxatulicraabka ah halkan sheekhu raximahullahu tacala nawaasikhdii wax ka a ah ayuu ka tilmaamaya waxaynu soo marnay danno iyo walaalaheed oo kamid ahaa waxyaalihii mubtadaha geli jiray ee xukunkiisa nasakhi jira soo mayan tanna waa tii labaad weeyaan waa inna iyo walaalaheed weeye inna iyo walaalaheed waa lix xaraf weeyaan waxaana la idhahdaa nawaasikh nawaasikh waa jamcu naasikhiin naasikh baa nawaasikh lagu jamciyey naasikana waxaa la idhahdaa هو ma يزيل حكم almubtada'i والخبر ويثبت yuhbitu حكما xukman aakhara waa ka zuuliya mubtadaha iyo khabarka xukunkooga ayaa u zuuliyaa xukun kalena waa usugaa mubtadaha iyo khabarka xukunkoogii hore waa zuulinaya waa tirtirayaa xukun kalena waa usugaya lidaa naskigu waa bimacna alizaala waa zuulin macnaheed weeye zuulin macnaheed xukunkoogii ay u zuulinayaan waa cawaamil lafdia weeyi ibtaduuna caamil macnawiya weeyi lafdiga caamilka lafdigaana ka xoog badan caamilka macnawiga mubtadaha iyo khabarkaa marka ay gelayaanna ilaa meelaha sideed shardi ayaa loo shardiya shardiyaa kow si waa inaanu ahayn shay sadaaratulkalaam laazima sida ayuhum cindaka oo kale waxaa ka mid a inaanu waxa weeyaan xadaf laazimin sida kalagaga khabro nactiga maqduuca oo kale alxamdu lilaahi oo kale waa inaanu laazimin xaalad keliya sida tuuba lilmuminiina waweynu lilkafiriina mubtadiniintu bay laazimaan moogta taasum bay laazimaya aduu ilaa sideed shardi baa halkaa hoose laga sheeg sheega marka la eego xuruuftan kule waynu barno in badana dawayn ilaa kutubta horan kusoo bastine marka la eego binisbati ila atakfiifi watashdid saddex qaybood baa loo qaybiya xagga shadnaasho iyo xagga shadnaasho la-aanta marka laga eego saddex qaybood baa loo qaybinaya culimoy maa laa yakunu ilaa mushadada wax weligiiba shadan ya waxe weligiiba mushadad ah oo isagu shadanu kaasi waa maxay waa lacalla maca luqaadkeega u geeyo lacalla calla lacalla lacanna waa luqaadkeega ka mid tahay luqooyin fara badan baa ku jira kolkaa iyadu way shadan tahay laba wamaa laa yakunu ilaa mukafafa wax isagu weligiiba fudud shad wuu ka xanaaqaa sheekh lamama shada isaga waa layta layta shad baa looda maad shadi kartaa laytine weligeedba waa mukhafaf wamaa yakunu mushadadan waa mukhafafa wax mushadadna noqda lana adkayn karo lana fudaydin karo lix laba ka jar afartaa kale ee soo hadhay mukhafafna way noqonayaan mushadadna way noqonayaan ma isla fahnay afartaa soo hadhay ayaa haddana saddex qaybood loo qaybinaya maa camaluhu kathiirun mulaqa wax camalkiisu uu fara yahay sii dayn mulaq mulaq waa maxay macnihiisu ama ha shadnaado ama yu shadnaad waa waa laba waa annada maftuuxulhamzaha iyo ka anna labada camalkoog waa badan yahay ama ha shadnaado ama yu shadnaad iyo maa camaluhu qaliilu idaa kaana mukhafafa wax camalkiisu uu yaraanayo marka la fudaydiyo waa inada hamsadeeda lahoos dhigo iyo maa laa yacmalu ilaa mushadada wax isagoo shidan mayo aan camal felayn isagu mama camal fali karo ilaa shadki in loo laazimo mooyaane waa laakine weeyaan bal aduu fudaydi laakina dee shaqayn mayso masle faanaynta kolka loo eegaan idin idhi xagga fudaydka iyo xagga shadka saddex qaybood baa loo qaybini maa laa yakunu ilaa mushadada maa laa yakunu ilaa mukhafafa maa yakunu mushadadan oo mukhafafa saddexdaasaa loo qaybin waxa weligiiba mushadadki ihi waa lacalla waxa weligiiba mukhafafkiina waa layta afarta kale soo hadha mukhafafna noqdaan mushadadna way noqdaan afartaa kale soo hadha xagga camalka marka la eego maa camaluhu kahiirun mutlaqan wax camalkiisuu fara badan yahay duuduub ahaan marka la sii ama ha ama yuu shadnaan anna iyo anna iyo wax camalkiisu uu yaryahay marka uu mukhafafka yahay waa inna iyo wax mushadad a ah mooye isagoo aan camal falahayn waa laakina marka inaasmuu sheekh ka doona wuxuu yidhi wa sitatun tantasibu alasmaau bihaa kamaa tartaficu alambaau wa sitatun lix wa sitatun lix tantasibu waxaa nasboomi alasmaau asmaa'ada ayaa nasboomi bihaa sitadaas sababteed bay ku nasboomi kamaa tartaficu sida ay ugu rafcoomi alambaau wararku sida ay ugu rafcoomi bihaa sitada sababteed siday wararku ugu rafcoomi wahya sitadaasi idaa rawayta marka aad soo tabiso soo warisid ow amlayta ama aad yeedhisid inna ina weeyi wa anna anna weeyi yaa fataa wiilow walayta layta weeyi uma kaana wakaana kaana weeyi uma laakina walaakina laakina weeyi wa calcal weeyi wa luqatu luqada luqada almashhuuratu caanka luqada alfusxa fasaaxada badan lihi lacalla weey oo laba laam la akriya cayno u dhexeeyo de waa inti unbu kuu tirinaya sheekh waa xuruuftii magacaantoodii weyan waa li xaraf li xaraf inay yihiinna waa la isku waafaqsan yahay maisla fanaynta li xaraf inay yihiin he culimo waa he waa la isla waafaqsan yahay lixduba xuruuf weey lixduba xuruuf weeyaan marka waxay samaynayaan nasbe iyo rafca ayay samaynayaan nasbe iyo rafco ayay samaynayaan sida munaasabkii haba ahaato maadaama ismi gaar ku ahaayeen inay waxa weeyaan jiraan ikhtisaaskoogu haba ahaaday laakiin waxay shabahday afcaal dhammaystiran oo mutasarife ayay shabahday waxay ka shabahday xagga lafdiga waxaa kale ka shabahday xagga macnaha xuruuftan xagga lafdigay ka shabahday oo hulaathiyatun rubaaciyatun khumaasiyatun xuruuftan intaas bay ka kooban tahay waa mid hulaathi ah saddex xarafa iyo mid afar xarafa iyo mid shan xarafa dee afcaashuna sidaa wey afcaashuna mayna ulaai iyo rubaa iyo khumaasba laga helin dhinaca lafdiga marka way ka shabaday dhinaca lafdigahe way ka shabaday imika tusaalahaan inna oo kale waa mise xaraf waa saddex ka anna oo kale waa mise ka ana afar maynan laakina oo kale waa mise laakina mayna saa noqonayn markaa eeg xaggii lafdiga way ka shabaday xaggii macnahana way ka shabahaysaayoo akatu tamanaytu tarajaytu istadragtu shabahtu mayna afcaasha la macnayn xaggii macnaana mayna ka shabihin sidaa aawada way camal fasho rafcana way keentay nasbana way keentay waana saa ula socotaan marka qaybaheegna da horeynu u tilmaano dib loogu noqon maayo haddaba u fiirso wuxuuna yidhi sitatun tantasibu lasmaau asmaa'ada ku nasboomaysa buu yidhi maxaan fahmaynaa nasbahan ismiga yaa keenay xuruuftanaa keentay ma isla fahnay waa itifaaq bayna albasriyiina waalkuufiyiin masladaasi in ismiga iyagu ay nasbiyeen waa itifaaq laakiin muxuu ku yidhi kamaa tartaficu lamba siday ambaadba ugu ambaada wuxuu ka wadaa khabaradii weeyaan khabarkiibuu ka wadaa khabarkuba sida ugu rafcoomi khabarka marka maxaa rafciya masalada caynkaas oo isku khilaafsan yihin eh, kuufiyiinta iyiyo eh, basriyiintu kuufiyiin iyo basriyiin way isku khilaafsan yihin iyo basriyintu isku khilaafsan yihin waxay leeyihiin abarka laftiisa cidda rafinaysa waa ayo waa xuruftan weyaan xurufta laftooda rafinaysa kuufiyintuna waa mayane adeer khabarka horeba u iskaga rafisnaayo de kiisii horema istisaabana kiisii waa rafcigiisii hore ee xuruuftan he khabarka waxba kama tarayaane ismigun bay rafcinayaan qowlka raajixina qowlkaa basriyiinta weeye oo in la idhaahdo nasbahana iyagaa keenay rafcaana iyagaa keenay haddaba u fiirso sheekhanu muxuuna yidhi wasittatun tantasibu alasmaau bihaa buu ku yidhi soo maaragtid kamaa tartaficu lanbaau siday he warar ugu rafcoomaan labadaba way ixtimaashaa markaa de saa tirahd kamaa tartaficu lambaw labadaba way ixtimaalaysaa inuu ku socdo madhabka basriyiinta oo ah he oo ah xuruuftaa rafcinaysa laakin w haddaynu soo qadarno macnaheena bihaaba marka hore ku darna somaade haddee laakiin sidaa lagu daayo qawlkii kuufiyiintana way ixtimaalaysaa qowlkii kuufiintana uu ixtimaalayo qowlkii kuufiintana uu ka soo baxayaayo dee khabarka khabarku hor u iskaga rafcisnaa sooma marka tashbiih weyaan kamaadan waa tashbiih marka waxaaba ka fiicnaan lahayd tashbiiha in cagsi lagu sameeyo oo la wasitatun wa sittatun tartaficu alanbaau bihaa kamaa tantasibu lasmaau saas kamay fiicnaateen wa sittatun lix tartaficu waxa ku rafcoomi alambaau wararkaa ku rafcoomi bihaa iyada sababteed bay khabaradii ugu rafcoomayaan rafcaynu ku shabahaynaa nasbaha ila nasbihii waa itifaaq isaguya kamaa tantasibu siday ugu nasboomi alasmaa asmaadu sida ay ugu nasboomi ayay ayay khabaradu ugu rafcoomayaan tashbiihayna saa u qalbinaa fiicnaan lahaa saasaa awli noqon lahay waayo waxaa la shabahaya waa irtifaaca de limaada dee nasbaha inay keenaan waa itifaaqba bayna albasriyiina walkuufiyiin marka waxaad oga kusii jirjiraa ma jiro culima wa sitatu lix tantasimu waxaa nasboomi alasmaau asmaa'ada ayaa nasboomi bihaa sitada sababteed bay ku nasboomi kamaa tartaficu sida ay ugu rafcoomi alambaau wararku sida ay ugu rafcoomi bihaa sitada sababteed wa sitatun waa mubtade walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira ma huwa mustawi ya ahwa sifadu tantasib ma wa sitatun lix sifa ka go-an soo wa sitatun lix sitada oo min alaxrufi xuruufta kamid a tantasibu waxaa nasboomi alasmaau asmaa ayaa nasboomi bihaa sitada sababteed bay ku nasboomi kamaa tartaficu sida ay ugu rafcoomi alambaau wararku sida ay ugu rafcoomi bihaa sitada sababteed wahiya sitadaasi idaa rawayta marka aad soo warisid aw amlayta amaba se aad yeedhisid oo cid kale u yeedhisid ina ina weeyi wa ana ana weeyi yaa fataa wiilow walayta layta weeyi uma kaana weeyi uma laakina walaakina weeyi uma bimacna wacalla weeyi waluqatu luqada luqada almashhuuratu lacaanka bixiyey luqada alfusxa fasaaxada badani lacalla weeye haddaba xuruuftani dee macaani bay leedahay macaanideedana kutubtii hore niman kusoo marina carabkan yaan dul marinaynaa ina ina iyo ana litawkiidi nisbati wanafyi shaki canhaa bay faa'ideeyaan soo samaa jirin nisbada meesha taala iyagoo adkeynaya ina zaydun qaa'imun soo nisba ma taalo geli ina zaydan ya zayd maxaa u tirisa qiyaam soo ma tirin nisbadaas ku tirintaay adkeynaya nisbadaas ku tirintaay ayaa adkeynaya marka ina iyo ani waa lita'kiidi nisbati wanafyi shaki canha nisbadan meesha taala aanadan meesha taala ay adkeynayaan shakigana way ka anfiyayaan balaaadaynu ku gaari doonaa weliba gaar ahaan cilmulmacaaniga e mukhaaabka lala hadlaya saddex mid buu noqoni inuu yahay khaaliyudihni iyo inuu yahay shaaki iyo inuu yahay munkir saddexda mid buu noqon doona mid maskaxdiisubu hanay ka maran tahay iyo mid shaaki oo ka yar shikisan nisbadan iyo mid munkar oo diidan markaa marba siday tahay ayaa loola dhaqmaya haddii waxa weya khaaliyudihni aad la hadlaysid hayru muakad baad iskaga odhan kartaa qofaan warba kain ba iska tiri zaydun qaaimun de warba kama wahayne wuu iska qaadanaya isag muna iska qaadanay ma hadduu qofkani shaaki yahayna inaad u adkaysta waa istixsaan ina zaydan qaamin baad odhanaysa hadduu munkar yahayna dee kolba qadarka inkaarkiisu intuu leeyahay hadduu awood leeyahay awood baad ula dhaqmi hadduu daciif yahayna daciifaad ula dhaqmi inaa ilaykum la mursaluun inaa ilaykum mursaluun inaa ilaykum la mursaluun saamaynaan aayaddu ya laan baa ku jira ma ya ina alifna mursaluun markaa ina oo waxaa la geliyay adaatu tawkiida haddana laamtaasaa la sii geliyey laamtuna taakiid bay faadaysaa moogta marka waa loo sii adkeeyey waa la sii adkeeyey markaa kolba sida uu inkaarkiisu yahay ayaa isaga loogu adkaynaya markaa saddex mid umu noqon doona qofkan aad la hadlaysaa inuu khaalidiin yahay iyo inuu shaaki yahay iyo inuu munkirba yahay de layta ka waran dee sheekh layti tamani bay faa'idaysaa tamanigu muxuu ahaan jiray alab maala amaca fiihi ma intaas munaan jiri de kutubta aran kuso baran alabu ma fiihi alabu ma alabu ma laa tamaca fiihi de tusaalihiis muxuu aan jiray alaa layta yacuudu yawman iska ilaaliya halka waa lagu khaldamay faukbirhu ba la dhaha iska ilaaliya faukbirahu bima facala almashiibu soo sama faukbirahu bima facala almashiibu waa maxay facawdu shabaabi bima laa tamaca fiihi dhalinyarid maanta hay soo noqoto hal da undi baan u yaraado ma suuragalba ya de ma ku darin kartid sooma markaa taasi waa maxay waa alabu maala amaca fiih aw maa fiihi cusrantu waa maxay waa qof faqiira oo hadda idhahda layta lii maalan fa atasadaa bi alla xoolo fara badan miyaan helo he aan sadaqadayste ya dee inuu xoolo fara badan hela ninka faqiira hadda waa culays ba weyaan sooma waa culays laakin waa heli karaa de cusriun ba kujiri lakin waa heli karaa taasi waa layt wey kaana kaani dee tashbih bay faa'idaysaa weliba tashbih tashbiih muakaday faa'idaystaayo kaafy ana iska saaran tahay ani taakid bay faadin jirtay kaaftuna takiid bay idna faaidaynaysa marka maxay noqonaysaa waa tashbih muakada ehm, lakina istidlaak bay ahaan jirtay hadal hadal laga dabageeyo taqib taqib lkalaami birafci ma yutawahamu nafyuhu aw hubutuhu soo maan jiri birafci ma yutawahamu hubutuhu aw isbaatu ma yutawahamu nafyuhu intaas maan jirta sooma waka oo adigoo idhahda zaydun ninka zaydi shujaacun waa geesi nisbatu shujaaca waxaad usugtay maxay sifatu shujaacad usugtay ninkani waa geesi mar haddii uu geesi yahay oo naftiisii uu hurayo dee xoolihiisana wuu huraa saasaad ka fahmaysaa ma laakinahu bakiilun baa lagu shujaacnimadu waa dhinaca kale una xagga xoolaahe uu ku adag yahay marka istidraag weeyaan laakinahu ha yeeshe bakiilun ta kalena maxay noqonaysaa zaydun bakiilun ninka zayd waa bakiil mar hadduu bakiil yahay oo xoolihiisii ba ku bakaylay dee he naftiisana uu ku bakaylaya wey ma laakinahu shujaacun agga kale waa geesi weeyaan lacalla traji bay faa'idayn jirtay xagga maxbuubka waxa la jecel yahay wa kolka loo adeegsanayo waxay faa'idaysaa eh, traji bay faa'idaysaa lacalla alxabiiba qaadimun shayga laga makruuhaana maxay faa'idayn jirtay tawaquc ama ishfaq baa laga cabiraayo tawaquc buu noqonaya ama ishfaq oo la odhanayaa lacalla zaydan haalikun laga yaaba ninkii zayd inuu halaagsamo luqooyin fara badan baa ku banaan lacallaa ku banaan oo ku banaan oo lacannaa ku banaan marka inta goorba iyadu waa mushadad weeye ka soco intaasina waa macaanida xuruufta wey wina bilkasrati um laxrufi tatii maca alqowli wa bacda alxalifi walaamu takhtasu bimacmuulaatiha liyastabiina fadluha fi datiha mihaaluhu ina alamiira caadilu waqad samictu ana zayda raaxilu waqiila ina khaalida laqaadimu waina hindan la abuha caalimu wuxuu yidhi wa na ina kasra xaalada ay ku sugan umul axrufu xuruufta hooyadood weeyi taatii way iman ay hiya ini way iman maca alqawli qawla jirkiiba iman wa bacda alxalifi dhaar dabadeedna way iman waxaa jirta inna meelo la kasriyo oo waajib loo kasriyo waxaa kaloo jirta inna meelo hamsadeeda waajibnimo loo fadxiyo waxaa kaloo jirta jawaasu lamraan intaba mutamimadi dib ugu noqosha mana mutamimad kusoo qaadan intaba mutamimadi baynu kusoo qaadanay culimoy marka inada hamsadeeda la kasrinayo ee waajibnimo loo kasrinaayo ee ay waajib tahay in la kasriya daabitkeedu wuxuu ahaan jiray kullu mawdicin tatacayanu fiihi ljumlatu wayamtanicu fiihi lmufradu waa mawdic kasta waa daabitkeedun kullu mawdicin waa boos kasta oo tatacayanu fiihi ljumlatu jumla ay waajibi wa wayamtanicu fiihi lmufradu mufradna u mamnuuc noqon maxaa waajib noqonaya meelahaasi waxa waajib noqonaya in la kasriya waajib noqon sagaal meeloodna way ahaan jirtay ta labaad daabitkiisuna kolka la fadxinayo waa waxaa lo odhanayaa iyadana waa kullu mawdicin waa boos kasta oo tacayanu fihi lmufradu mufrad u caynoomi fihi fiihi jumladuna iyaduna waxa weeyaan ay mamnuuc noqoni mamnuuc ay noqoni iyadna sideed meelood bay ahayd waayo ta jawaazu lamraynka ana waa kulu mawdicin yasluxu fihi lmufradu waljumlatu waa mawdic kasta oo mufradna u suuban jumlana waxa weeyaan ay suubani oo kasraa banaanaanaysa marka xagga jumlanimo loo eego ee fatxaa banaanaanaysa marka xagga mufradnimo loo eego intaba kutubta ohan ku soo marnay wax kamidu ka tilmaamo wuxuu yidhi wa ina bilkasrati umu laxrufi ta'tii maca alqawli wa bacda alxalifi ini xuruuftay horta hooye tahay xuruufta ayay hooye tahay mar hadday hooye tahay in likulli ummin eh, likulli baabin lahaa umman walikulli ummen lahaa khasaa'is soo maynan odhan jiri khasaa'isteedu waxaa kamid a ah iyada gala macmuulaadkeega halkaas ayaan ku arki doona hase yeeshee wuxuu kuu sheegay meelihii la kasrin jiray wax kamid a ah. meelihii la kasrin jiray wax kamid ah ayuu kuu sheegay bacda alqawl maca alqawli waa la kasriyaa qawl qaala inii cabad llah maxaa ka horeeya dee qawl baa ka horeeya soo ma waa la kasrinaya inadii qaala inii cabdullaahi baa la odhanaya inii cabdullaahi wey marka jumlada inii cabdullaahi waa maquulu qawlkii wey maquulu qawlkii bay noqonaysa waidaa qiila ina wacd allaahi xaqun ka waran waidaa qiila ina wacd allaahi xaqun ina maxaad u kasrisay dee qawl baa ka horeeya ilmayna mana saxayn waa qawlkaasaa oo qiiladaasi naabi faacilkeedii me qiiladaasi naabi faacilkeedii me ya culimo waa inada xarafkaa lafteeda soo ma ya oo ini sota xaraf ashe ya biqasti laftigaa bay ku noqonaysaa jumlada dhe ina wacdallaahi xaqun mayna ismi iyo haysan iyo khabar jumladaasaa fi maxali rafca naabi faacilo cinda ayo inda inda alkuufiyiin cinda alkuufiyin waa sida cinda alkuufiyiina waa sida oo kuufiyiintu waa inay jumladu naafacalbay noqota jumladu naaifacal bay noqotaa bay leeyihin kuufiyiintu amaa cinda albasriyiin miya naaibu faacilku isagu jumlo ma noqdo jumlo noqon maayo jumlo isagu ma noqonayo meelo kale ad ka raadinayso ma arsi xaqun taasi damiir baa marka maxaynu haynaa iyadoo macal qawla waan haynaa wa bacda alxalifi wa bacda alxalifi dhaar dabadeed walcasri ina alinsaana lafii khusr mina bacd alqasamayn waad kasrisay dee ma arkisid xaamiim wlkitaabi almubiin inaa anzalnaahu taana waan fahnay ma waayahay dhici jirtay maxaa kamid ahaan jiray ibtidaa'ulkalaam mina iska dhici jirin inaa anzalnaahu fii leylati alqadr maxaa kaloo dhici jirtay bacda alaa alistiftaaxiya alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun mayna basidayn ka markaa inadaasi meelahaasay dhacdaa melili kasriya wax kamid ka taabtay tambiih mid kale ku baraarugsanaada anna soo ma garanaysaan weligeedba xarafuna moodina anna weligeedba xarafuna moodina anni waxay noqon kartaa ficil maade u fiirsada culimo anni maxay noqon kartaa ficil maade bay noqonaysaa oo weliba faacil loo bineeyey anna zaydun zayd baa taahay ya anna zaydun hadda icraab lagu dhaa xarafuna dul taagnaa annadana min al aniini baa laga keenay tahay ana zaydun zayd baa taahay saxiix walala xitaa waxay noqon kartaa waxay noqon kartaa majhuul baa loo binayn karaa radda culimada qaarkood waxaa majhuul kolka laga binaynayo ridda la odhanaya ridda tanna maxaad odhan markaa inna naab faacil baa loo binayey amar bay noqon kartaa ficil amar ficil amar bay noqon kartaa ficil amar bal ka keen ficil amar waxay noqonaysaa inna yaa zaydu zaydow taah inna yaa zaydu zaydow taah bay noqon kartaa marka anna xarafun laazimina marka hamsada waa loo kasrinaya marka waa ficil bay noqonaysaa sida fira oo kale loo oranayo fira yaa zaydu min alsad saydow libaaxa ka carar markaa xarafnimuun hadduu taagnaanina meelaha kale haddayd aragtaana waxa weeyaan isticmaalaadkayga way noqon kartaa wuxuu yidhi wa ina ini bilkasrati hoos dhig xaalada ay ku dheehan tahay umul axrufi xuruufta hooyadood weeyi taatii way imani ay hiya ini maca alqawli qowl micibay iman wa bacd alxalifi dhaar miceedna way imaniy walaamulaamti takhtasu waa ay gaar noqoni ayhiya laamtu bimacmuulaatihaa inadu waxyaalaha ay ku camal falayso ee macmuulaadka u ah ayay ku gaar noqoni liyastabina si u caddaado fadluhaa inada fadligeedu fii daatihaa daatadeeda dhexdeeda si ugu caddaado mithaaluhu madkuurkaa tusaalihiisu ina alamiira amiirku caadilun caadil weeyi waqad samictu dhab ahaan waxaan maqlay anna zayda ninka zaydii raaxilun mid safraya inuu yahay waqiila waxaa la yidhi ina khaalidan khaalid la qaadimun mid soo gelaya weeyi wa ina hindan hinda la abuuhaa hinda aabaheed caalimu caalim weeyi caalimu caalim weeyi halkan wuxuu ku sheegayaa sheekhu maadaama iyadu ay umul baab tahay waxyaalaw gaaraa jira waxyaalaha u gaarkaa waxaa ka a laamta loo yaqaano laamulibtida ama laamulmusxaliqa laamta loo yaqaano ayaa macmuulaadkeega gasha laamtaasi waxay gashaa ismiga way gashaa waxaa kalooy gashaa khabarkeegay gashaa waxaa kalooy gashaa macmuululkhabarkay gashaa soosaa mayaan jirin maynaan soo marin kusoo qaadanay intaba waxay gashaa khabarkeega way gashaa ismigay gashaa ismiga ismiga way gashaa khabarkana way gashaa macmul khabarkana way gashaa khabarkay gashaa khabarka markay gasho shuruud baa loo dhiga kutubtaarna waan kuso marna shuruudda maxaa ka mid ah khabarka marka ay gelayso laamtan loo yaqaano laamulibtidaa abarku waa ina jumladu tartiibteedana waa ina tahay ismigu waa inuu soo horeeyo khabarkuna waa inuu dambeeyo waayo haddii kale dee laba xarfu taakiid ba isku xigaya inina taakiid bay faaidinaysaa laamtana taakiid bay faa'idaynaysaa sida awadeed baa loo kala raray marka horeba laamunusxaliqa saasaa loogu bixiyey maxaa shardi an adin idhi an yakuuna mu'aharan can ilismi inuu ka dambeeyo maxay ismiga inuu ka dambeeya sheekh waa shardi tartiibti buu ku sugnaanaya wayaan markaa macnuuma tartiibteedii hore ina zaydan la qaa'im baad ohanaysaa mana tartiibtaan waa tartiibdii waa ta labaade manfi waa inaanu ahayn mid la anfiyey waa inaanu ahayn haddii la anfiye ka waran manfi yahay geli maayo ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya khabarkeegu waa jumlada laakin waa manfi ma gelaya markaa laamlibtida geli mayso waa inaanu ahayn maadi mutasarifa ah oo ka maran qad oo qad ka maran intaba xagga hoose ayuu idinka tusaalaynaya marka adugu shuruudda waxaa iska xifdiyaysaa waa inuu yahay mid ka dambeeya ismiga oo tartiibtoodii hore ku sugan waa talabaade menfi waa in aanu ahayn misle fanaynta caynkaasi haddaynu helno maxaa la samaynayaa laamul ibtidaa la gelinaya khabarkii maxaanad odhanaysaa ina khaalidan laqaadimun waayo shuruuddii baan ka helnay laamtaa markaa laamul ibtidaa la dhahdaa taakiid bayna faa'idaynaysaa iyada lafteedu tusaalayaasha horeyna yidhi ina alamiira caadilun waqad samictu ana zaydan raaxilun taasi waxa weya sheekha waa lagu bushii karaayo waxa weya laamti laamlimtiida dee mugelin waxa ficnaan lahayd bay inuu yidhahdo waqad samictu inahu la raaxilun inuu yidhahdaa ficnaan lahayd bay leeyiin laakiin iska suuragala in loo jeedo inana waa tusaaleeyey sheekhu anana waa tusaaleeyey ah, inana waa tusaaleeyey anana waa tusaaleeyey kadamb laamti kay gelaysayna baydka damba ayuu ku sheegay marka ina zaydan la qaadimun taa damba ayuu ku sheegay mid kasoo gelaya safarkiisii weeyi waa khabarkii oo mufrada khabarku hadduu jumla ismiya noqdona waa la ina hindan hinda la abuhaaq caalimun jumla ismiyana mubtadiya khabarhayn waa jumla ismiya weeyi kaasina jumla ismiyana u noqon karaa jumla ficliyana u noqon karaa oo mudaaric lagu bilaabay wa ina rabbaka la yaxkumu baynahom maa la gelin lamdi laam ibtidii waa la geliyey wuxuu noqon karaa maadi hayru mutasarif u noqon karaa sida ina zaydan la nicma arajulu markaa laamti waa la gelinayaa waxaa kalu noqon karaa mutasarif qad lala xidhiiriyo ina zaydan laqad qaama wuxuu noqon karaa daraf ina zaydan la cindii wuxuu noqon karaa jaariya majruur wa inaka la calaa khuluqin cadiim soo basiid ma waxaasoo dhan waa ka mid marka aduu khulaasat lqowl laamta waxaa la geliyaa macmuulaadkeega waa la geliyaa waxaa kamid a khabarkeega way gashaa khabarka shuruudda inu dhigna waxaa kamid a inuu ka dambeeyo ismiga inuu ka dambeeyo muhbat inuu yahay oo manfi waxa weeyaan ah, eh, manfi inaan ahayn oo muhbat u yahay waxaa kaloo gashaa ismigana way gashaa ismigana way gashaa ismiga marka ay gelaysana waxaanu u shardiyaynaa ismigu waa inaanu iyada ku xigin ismigu he waa inaanu iyada ku xigin ilaa haddana isku xigsiyo laba laam ibtida meeshii isku xigayey laba ad laba xarfu tawkiid baa isku xigayay soo ma markaa ma gelaya ismigu ismigu waa inaanu iyada ku xigin marka shardiga loo xidhaya waa maxay ismigu waa inaanu iyada ku xigin sheekhow misle fanaynta ismigu waa inaanu iya ku xigin iyada waa inaanu ku xigin maxaa kala dhaxayn kara hore inu so qaadano kutubta oran kuso qaadano ismigu xilli muna ku xigi kari jirin markuu yahay khabarku jaariya majruur ama daraf jaariya majruur ama daraf khabarku haddii uu yahay dee ismigii dib u iska marayaabe ina fi dalika lacibratan lacibratan waa maxay waa ismigeedii oo maxaad u gelisay laamta dee shardigii laga hele khabarkii baa ka soo horeeya oo noqday jaariya majruur noqday sheekh saxay marka ismigeedu marka waxa weya laamibtida la gelinayo waa inaanu ku xigin wey kaas baa u shardiya mamulkhabarkana waa macmulkhabarkana waxa weeyaan culimoy wuu galaa laakin waa xilima waa markuu tawasudo macmulkhabarku markuu tawasudo wey tusaale ina zaydan zayd la acaamaka aakilun cuntadaada mid cunayo wey aakilun baa khabarkiya aakilkaasi ayaa ku camal falaya ayo acaamkan una tawasuda waad arkaysaa intaasay gashaa habarka way gashaa ismigana wa galaa macmulkhabarkana waa galaa intaas ka wa ina ini bilkasrati kasre xaale ay ku dhagaan tahay umul axrufi xuruufta hooyadood weeyi taati way iman ihiya ini maca alqawli qowl miciiba iman wa bacda xalifi dhaar dabadeedna way iman walaamu laamtii takhtasu waa ay gaar noqon ihiya laamtu bimacmuulaatihaa inada kuwa lagu camal siinayo liyastabina si uu u caddaado fadluhaa inada fadligeedu fii daatiha daatadeeda dhexdeeda si uu ugu caddaado mihaaluhu madkuurkaa tusaalihiisu ina alamiira amiirku caadilun caadil weeyi waqad samictu dhab ahaan waxaan maqlay ana zaydan zayd raaxil mistafraya inuu yahay waqiila waxaa la yidhi ina khaalida khaalida qaadimu mid soo gelaya weeyi wa ina hindan hinda laabuha aabaheed caalimun caalim weeyi wlaa tuqadim khabr axuruufi ila maca almajruuri wاduruufi ka qowlihim ina lizaydi maala waina walaa tuqadim ha soo hormarinin khabara alxuruufi xuruufta khabarkooga ha soo hormarin ilaa maca almajruuri ay ilaa maca aljaari walmajruuri jaar iyo majruur macooda xaalada uu yahay mooyaane khabarkaasi wa duruufi duruufna jirkeed xaalada uu yahay mooyaane wadalika tusaale kainu wuxuu ahday ka qowlihim carabta qowlkooda ay yidhaahdeen ina lizaydin ay ina kaa'inun lizaydin zayd waxa u sugnaaday maalaa xoolo wa ina cinda caamirin ay wa cinda caamirin caamir agtiisa waxa ahaaday jimaala jimaala ya jamcu jamal awr jimaalan awr ba ahaata wuxuu ku leeyahay xuruuftana soo khabar ma qaadanayso khabarkooga maa laga soo hormarinaya ya khabarkoogu he khabarkooga lagama soo hormarinayo ismigii ismigii he khabarka lagama soo hormarinayo ismiga khabarka lagama soo hormarinayo u fiirso sheekhow waxa lagu yihi khabarkii ismiga kama soo horeynayo mar haddii aanu ismiga ka soo horaynayn iyagana muu ka soo horeynaya la waa min baabi lwlaa bay taas tahay wada mar hadda ismigiiba aanu ka soo horaynayn dee iyagina ka soo horayn maayo iyagina inuu ka soo horeeyo xaggooda hore lagu sii ya zaydun inna maxaad oran qaaimun ina zaydan masa dee ma noqon karaba waxba la isku hayaa muu tawasudi kara mise ma tawasudi karo oo mau bartamaysanaya waxa laga soo reebaa jaariya majruurkiya darafkaa laga soo reebay oo tii qaacido horeynuu odhan jirnay liannahum yatawasacuuna fiihima maa laa yatawasacuuna fii gayrihima labadan waxay iska balballaadhsadaan waxayna keyrkood ku ballaadhsan sida aawadeed hadduu khabarkii noqdo daraf ama u noqdo jaariye majruur culima maxaa la samaynayaa wuu iska soo hormari karaa labadaas umad ka soo reebaysa ma wax adag baaba jira maya de sheekh wax adag kuma jiro walaa tuqadim ha soo hormarinin khabara alxuruufi xuruufta khabarkeeda ha soo hormarin oo ismiga ha ka soo hormarin ilaa maca almajruuri majruur mici inuu yahay mooyaane ilaa maca almajruuri majruurla jirkii xaalada uu yahay mooyaane khabarku waduruufi duruuf macooda inuu yahay mooyaane waduruufi duruufta macooda inuu xaal uu yahay mooyaane khabarku oo hadduu daraf yahay wuu soo hormari wey macnuu hadduu jaariy majruur yahayna wuu soo hormari wadalika tusaale kain wuxuu aday ka qawlima ka qawli lcarabi carabta qawlkoodii oo kale weeyi ay yidhaahdeen ina lizaydin imika waa maxay ina lizaydin maxaa jaariy majruur intaan ma fahmayna ma ina lizaydina inaka in lizaydin zayd waxa u sugnaaday maala hanti iyo xoolo wa ina cinda caamirin imikana waa daraf ma wa ina cinda caamirina wa ina kaainun cinda caamirin caamir agtiisa waxaa ku sugnaaday jimaala awr waa jamcu jamal waxaa kaloo la odhan karaa jamaalanna waa la odhan karaa jamaalan jamaalanna waa la odhan karaa jamaalan waa qurux markaa wa ina cinda caamirin caamir agtiisa waxaa ku sugnaaday jamaalan qurux qurux ya qurux jamulo soo ma garanaysid jamulo oo bimanaa xasunaha masterkeedii weeyaan haddeed jimaalan tiraadidna jamal baad jamcisay haddeed jamaalan tiraadidna waa jamulo masterkeedii oo jamaalan oo facaalan jamaalna waad ohan kartaa geeljir uu noqonaya jamaal wa ina cinda caamirin caamir agtiisa waxaa ku sugnaaday jamaalan geeljiraad ohan karta jamaalna waad ohan karta sida tamaar oo kale inta qoob baad iska odhan karta waa saasay u dabdiyaan lakin jimaalan ba hadday noo qoran innaga wain tujad maa bacda hadi laxrufi farafcu wanasbu ujiza facrifi wanasbu fi layta lacala adharu wa fi kaana fastamic maa yusaru wain tujad haddii la siyaadiyo mama haddii la siyaadiyo bacda haadii tani dabadeed haddii la siyaadiyo alaxrufi xuruuftan dabadeed haddii la siyaadiyo farafcu rafco wanasbu iyo nasbo ujiza rafcaha iyo nasbada labadaba waa la baneeye facrifi arrintaa garooc aqoonsa buu kuri sheekhu wanasbu nasbo fi layta layta dhexdeeda xaalada u ahaaday lacallo lacallo dhexdeeda xaalada u ahaaday wa fii kaanaka ana dhexdeeda xaalada u ahaaday adharu mid muuqaal badan waayi ee fastamic dhegta u raarici ma ay alladii ka dhegta u raarici yu'haru lasoo naqlinayo ay huwa maaga war waxa lagu soo rarayo si fiican u dhegayso dhegta u raarici buu kuleeya dhegta ufur halkan wuxuu ka warramayaa maadii xarfiyadahayde kaafadahayto ma garanaysaan haddee xuruuftan lala xidhiidhiyo maxaa la samaynayaa madhabyo fara badan ba ku jir aqwaal farabadan badan baa ku jirta aqwaasha waxa u mashhuursan laba qowl labada qowl waa qowl jamaahiirtu ay mareen oo uu hogaaminayo siibaweyn wuxuu leeyahay xuruuftan lixda ah haddii lala xidhiidhiyo maadii kaafada ahayd waxaa la samaynayaa layto gaar u dhigo afarta kale ee shanta kale waa la camalgadayaa muhmalay noqonayaan masle fani shanta kale maxay noqonayaan bilaa camal bay noqonayaan oo maxay bilaa camal u noqonayaan waxay bilaa camal u noqonayaan waxa daaqada ka baxaya gaar noqoshadii ay gaarka ku noqon jireen jumle ismiya maxayna maadani u diyaar garaynaysaa inay galaan jumle ficliya misle fahni jumle ficliyay gelayaan bede afa xasibtum anama khalaqnaakum kaanamaa yusaaquuna ila lmawti wahum yanduruun maisle fahni marka maxay ka baxeen ikhtisaaskii ay gaarka ku noqon yihiin jumle ismiya maxayna u diyaarisay inay jumle ficliya galaan maadaama ikhtisaaskoogii uzuulay ayay leeyihiin sibaweyhi kooxda uu hogaaminayo oo ah jumhuurtii waxay leeyihiin maxay Ehm, kuwa kale bilaa camal bay noqonayaan waa ihmaalinaya mar haddii maa la geliyo layta miya layta laba qawl baa ku banaan layta laba qawl baa ku banaanoo in la camal gado iyo in la camal siiyo alaa laytamaa haada alxamaamuda haada alxamaamu iyo haada alxamaamuba waa loo dabdiya haada alxamaamu haddii loo dabdiyo muxuu noqonaya waa mahmuul waa la camal gaday xamaama la idhahna waa layta ismiyadiida waa la nisbiyeyba ma mutamiyadaan ku qaadanay qawlkaasuna mari jirin mutamimadu minasaa mari jirin habkaasu mari jirin haye haddee la camal gadana maxaa la samaynaya xamlan calaa akhawaatiha yaa lagu ambaar ila iyadu u fiirso sababta iyada saa loo leeya waa maxay iyadu jumla ismiya kama baxdo jumla ismiyunba iyadu dul taagan tahay jumla ficliya iyadu ma gelayso ikhtisaaskeega iyadu kama baxayso ay gaarka ka jumla ismiya sidaa aawadeed waxaa muxtamala in la camal siiyo waxaa kaloo suuragala in la camal gado haddee la camal siiyo halkeegii bay ku taagan tahay haddee la camal gadana waa xamlan calaa akhawaatiha yaa lagu xambaaray walaalaheed qolada kalena waxa hogaaminaya duqi waa maxamed ibn mali wuxuu leeyahay intaba waana la camalgeli waana la camal si intana waa la camalgeli waana la camal si sheekheenna saasuu maray intana waa la wada waana la wada camal gadi waana la wada camal siin karaa halkaasuu maray halkaasi ayaa maray haddee la wada camal eh, haddee la camal siiyo dee layto waynu garanno iyadoo halkeygii bay ku sugan kuwa kale maxaa la samaynaya haddee la camal gadi waynu garanno way ka baxeen halkoogii bay ka baxeen ikhtisaaskii waxaa la saxaabaya asalkoogii asalkoogi horaa la istisxaabaya asalkoogi hore gaarka ku ahaan jireen maxay jumla ismiya ayaa la istisxaabaya loo weheshanaya ah, istisaabka waxaynu ku baran doonaa usuulfiqiga waka marka intaasunba ku jirta wax badan iyadana maaha marka halkaagii hore dadkaas hita mutamimada kusoo martayna waa sax haddii kalena intaasunba kuusoo biirtay wain tuzad haddii la ziyaadiyo markaa sheekhan weliba wuxuu sii yidhi layta iyo lacala iyo kaana aad bay iyaga ugu badan yihin bu leya in la camal siiya aad bay u fara badan tahay bu leya saddexda aad bay usii muuqanaysaa bu leya sababtii aad ugu sii muuqanaysaa waa maxay waa lishtirakiha fi takyiiri macna ljumlati ibtidaaiya waxay wadaagsadaan iyagu oo ay shuraaka ku noqdeen inay bedelaan jumlada ibtidaayada ah macnaheeda inay bedelaan jumlada ibtidaayada macnaheeda inay bedelaan o insha ay u bedelaan insha ay u bedelaan waintuzal haddii la ziyaadiyo ma ma haddii la ziyaadiyo bacda haadii tani dabadeed haddii la ziyaadiyo alaxrufi xuruufta ah farafcu rafco oo ah ihmaalkii waa nasbi iyo nasbo oo ah icmaalkii ujiza aliftu waa tasniyadu waxay ku dhacsaa rafciya nasba labadaba waa la baneeyey facrifi arrinta garab u kuri sheekhu wanasbu nasbo fii layta layta dhexdeeda xaalada u ahaaday lacala walacala lacala dhexdeeda xaalada u ahaaday wa fii kaana kaana dhexdeeda xaalada u ahaaday nasbahaasi adharu mid muuqaal badan weeyi ee fastamc dhegta u raarici maaya ka dhegta u raarici yuutharu lasoo rarayo huwa maaga baabu kaana waa khawaatiya wallahu aclam